bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وalihi وصaxbihi aجmaعin bab الاstithnاء qala الnaadimu raximah اllahu tacaalى wkul ma اsthnayth min muujabi tma اlkalaamu cindah falyunصbi tqulu jaءa اlqwm إla sacda wqamat الniswaة إla dacda win ykun fi ma siwa اliijaabi faawlihi اlibdaala fi اlإcraabi taqulu ma اlfkru ila اlkaramu whal maxalu اlamni ila اlxaramu wain taqul laa raba ila اllahu farfachu warfac ma jaraa majraahu wansib ida ma qudima اlmustathnى taqulu hal ila اlciraaqa magna wain takun mustathniya bma cadaa aw ma khlaa aw laysa fansib abada tqulu jaaءuu ma cadaa muxamada wma khlaa camra walaysa axmada wغayru in jiئta bha mustathniya jarat calى اlإضaafaةi اlmustawliya waraa'uha taxkumu fi craabiha mihla smi ila xiina yustathnى biha Eh, inta waxaan ka gelaynaa wax la yidhaahdo istithnaa istithnaa waxaa la yidhaahdaa waxaa weeyaan alikhraaj luqa ahaan hadalkaa tegay oo wax lagala soo haraa la yidhaahdaa eh, fi baab اlistithnaa istilaax ahaana waxaa loo yaqaanaa alikhraaج biilaa aw bixdaa akhawaatiha ma lowlaaha lakaana اlmustathnى fi اlmustathnى minhu lowlaaha lakaana alikhraaju bila aw bixdى akhwaatiha ma lowlaahu ladakla fi smi fi اlkalaami الsaabiqi waxaa la yidhaahdaa istithnaa ilaa oo wax lagu soo reebo iyo ilaa kuwa ayada la walaal ah oo adawaat اlistithnaa laisku yiraahdo hadday ayaga ahaan lahayne ladakhala اlmustathnى fi اlkalaami الsaabiqi hadda haddaad tiraahda qaama اlqowmu ilaa caliya ama saafara اlqowmu ilaa caliyan haddaad tirahdid haddii aadan ilaa la imaan lahayn lakaana caliyu min jumlati اlmusaafiriin marka kaasaa waxaa la yidhaahdaa istithnaa marka istithnaa wuxuu leeyahay arkaan mustathnan minhu iyo mustathnaa iyo adawaat اlاstithnaa saddexdaas inaad ogaatid waay haddaad tiraa saafara alqowmu ilaa caliyan waxa weeyaan alqowmu mustathna minhu waa la yidhaahdaa midkii wax laga soo reebay waay ilaada isimka ka dambeeyana mustathnaa baa la yidhaahdaa ilaa iyo akhawaadkeedana adawaat اlاstithnaa baa la yidhaahdaa marka intaasaa u faham labaad adawaat اlاstithnaa waxa weeyaan waa sideed waxay u qeybsamaan maa huwa xarfu bاtifaaq waa ila maa huwa ismu bاtifaaq waa gayr iyo siwan iyo lugaadkeeda maa huwa ficlu bاtifaaq waa laysa iyo laa yakuunu maa huwa mutaradidu bayna اlficli w اlxarfi wa huwa khalaa wacadaa waxaashaa intaas iyo adawaatul اlاstinaa la sidaas ayna u qeybsan yihiin waxaan hadda ka bilaabaynaa adawaatul اlاstinaa hooyadoodu waa ilaa walidaalika hawsha badayeed ayadaa lagu qabta mustathnaha oo adawaadkaas lagu soo istihnoona bixasabi tilka aladawaat adawaadka ilaa midka lagu istithnoonayo uu leeyahay geyr iyo siwan uu leeyahay laakiin waxay ka siman yihiin dhammaantood bimacna alistihnaa bay ka siman yihiin oo hadal tagay oo wax laga soo reebo waa ka siman yihiin laakiin isimkaas icraabtiisa iyo kayfiyada ou noqonayo kullun bixasabih sidaas yay u kala baxaan sidaasayna yihiin marka ilaa aan ka bilaawno marka ugu horeyso wa kulu ma اstahnaytahu min muujabi tama alkalaamu cindahu falyunsabi wa kulu maa isim dhammaantiisa istahnaytahu aad ka soo reebto min muujabin kalaam oo muhbat e eh, aad ka soo reebto muujabkoo tama alkalaamu kalaamkii ou taam yahay cindahu asiga falyunsab hala nasbiyo haddii isim lasoo reebo min kalaami muhbati wa taami yakuunu lmustahnaa mansuuba bila fiiri kalaamkii waa taam taam meesha waxaa lagala jeedaa mustathnaa minhu yaa madkuur ah muujab waxaa lagala jeedaa nafyi ma aha taquulu waxaad leedahay jaaa alqowmu qowmkii wuu yimid ilaa sacdaan ninkii sacad lalahay mooye wa qaamat اniswatu dumarkii waa istaageen ilaa dacdan gabadha dacda la yihahda mooye marka fiiri hadda kalaamkii jaaa alqowmu muujab waayo oo nafyi ma ahno maa jaaa alqowmu lama dhihin ama hal jaaa alqowmu oo istifhaam lama gelin marka kalaamka haddii nafyi iyo nahyi iyo istifhaam ousan ku jirin kalaamka hore muujab baa la yidhaahdaa nuqda koobaad weeyaan nuqdada labaad sacdigaas waxaa laga soo reebay qowmkii oo hadda hadda ilaa haddaysan ahaan lahayn lakaana sacdu min jumlati alqaadimiina aw aljaa'iina marka alqowmu mustathnaa minhugi waa jooga kalaamkii taamaa lagu magacaaba marka kalaamka hadduu muujab noqdo taamna ou yahay ilaadi wixii ka dambeeya nasbi oo istithna ku nasbi ayib waa hal xugum waa alxukmu thaani wa in yakun fi ma siwa اliijaabi faawlihi اlibdaala fi اlicraabi wa in yakun kalaamkii haddii ou yahay fi ma siwa اliijaabi iijaabkii wax ka soo haray haddii ou yahay fa awlihi si alibdaala bedelid fi licraabi laga bedelo wuxuu leeyahay kalaamkii sidii aan kuu sheegay haddii uu yahay laakiin muujab ousan ahayn yacni kalaamkii waa taam muujabna ma aha marka ilaadii waxa ka dambeeyo waxaa weeyaan ibdaal baad ugu daraysaa oo bedel baa ku bannaan nasbadina way bannaan tahay waxaad laakiin ziyaada dheeraad ugu daraysaa ibdaal waayo wa in yakun kalaamkii hadduu u yahay fii maa siwa aliijaabi iijaabkii wax ka soo haray oo kalaamkii waa taam laakiin iijaab ma haysto fa awlihi isimkii ilaadi ka dambeeye waxaad siisaa alibdaala bedelid fi licraabi laga bedelo taquulu taquuludan malfakru ila alkaramu mithaal uma aha qaacidada musanifka uu sheegay xaaladan ma u aha mithaal uma noqon karto marka anaga mihaal u keenayna wain yakun fi ma siwa اlijaabi waxa waaye haddii la yidhaahda maa jaaa alqowmu ilaa sacdana layiri fiiri markaan qowmki waa sidiisuu u joogaa laakin kalaamkii muujab ma aha oo maa a ah ku jirto marka maxaa laleeyahay maa jaaa alqowmu ko ilaa sacdan oo tii hore ah fa awlihi libdaala ilaa sacdun labadaasaa kuu banaan ida kaana alkalaamu taaman laakinahu gayru muujabin yajuusu fi lmustahnaa wajhaani annasbu cala alistihnaa aw alibdaalu mimaa qablahu aw alibdaalu mimaa qablahu markuu lagu leeyahay maalin kasta rafcale ma noqonayso haddii kan hore ou kordhignaan lahaa ka dambana waa la kordhigi laha ibdaal ahaan hadduu hoos dhigan yahay kan hore kan ibdaal bimacnaa itbaacu maa bacda ila fi licraabi limaa qablahu mustathnaa minhu laga raacsiyaa la yihahda marka maa jaaa alqowmu ilaa sacdan ilaa sacdun sidaasaa ay miithaal u tahay taquulu ma alfakru ila alkaramu waxay miithaal u tahay xaalo oo aan meesha lagu sheegin waa maxay ida kaana alkalaamu gayra taamin wa gayra muujabin kalaamkii taamna ma aha muujabna ma aha oo macnaha mustathnaa minhuna waa maqan yahay nafyi iyo wixii lahal ahayna way ku jiraan oo maa jaaa alqowmu sawmahen qowmkina goy jaaa alqowmu buu awl ahaa horta nafyi soo geli maa jaaa alqowmu alayiri wuxuu noqday kalaamkii hayru hadana mustathnaa minhu qowmkii gooy wuxuu noqday maa jaaa ayib marka ilaadi wixii ka dambeeya waxaa la ecraabayaa maa qabla ilaa waxay u baahan tahay istithnaa macnaheedi waaba ka baxnayba in kaana alkalaamu gayra taamin wagayra muujabin yucrabu maa bacda ilaa bixasabi maa yaxtaaju ilayhi maa qabla ilaa marka istithnaaha waxaa lagu magacaabaa mufaraq bmacnaa ana maa qabla ilaa tafaraqa fi lcamali fi ma bacda ilaa intaas keli a waay oo waxaad leedahay maa jaaa alqowmu ilaa sacdan maya maa jaaa ilaa sacdun wamaa raأaytu ilaa sacdan wamaa marartu ilaa bisacdin oo caamilka oo ilaa ka horeeyo wuxuu u baahan yahy haddaad tiraa maa jaaa jaa maxay u baahan tahay faacil ilaa maa bacdigeeda faacila looga dhiga ilaa sacdun waxaa tiriyey maa ra-aytu ficlii faacil wa maxay u baahan tahay mafcuul ilaad wixii ka dambeeya sacdan mafcuula looga dhiga maa marartu aa tiri ficlii faacil wa maxay u baahan tahay jaari majruur maa marartu ilaa bisacdin taasaa marka xaalada saddexaad waa miduu musanif musanifka yidhi ma alfaqru ila alkaramu wahal maxalu اlamni ila alxaramu malfakru ma ahaanin wax lagu faantamo ila alkaramu deeqsi mooye wahal maxalu اlamni amniga maxalkiisa miyaa jiro ila alxaramu waxaan ka ahayn marka fiiri malfakru hadda waa waa kalaamkii waa gayru muujabo maa oo naafiya ku jirto fakri waa mubtada alkaramuna khabarkeedii waaye liannahu kalaamka horo mustathnaa minhuna kuma jiro muujabna ma aha labadiibuu waaysan yahay haddii labadii uu waaysan yahay ilaada waxa ka horeeyo wuxuu u baahan yahay yaa la siinaya maa bacda ilaa alfaqru hadda hadda mubtada aan irahda mubtada wuxuu u baahan yahay khabar karamu waa khabar wa hal maxalu lmni maxalu waa mubtada muxuu u baahan yahy khabar alxaramu waxaan leenahay waxa weeyaan eh, khabar intaas waa ilaadi axwaasheedii waay haddii aada fahamtid adawaadka kale waa kasii sahlan yihiin fahamkeeda ayib mas'alo kale wain taqul laa raba ila allahu farfachu warfac maa jaraa majraahu wain taqul haddaa tiraadid laa raba rabbi ma jiro oo xaq ah ila allahu ilaahay maahee farfachu eh, isimkaas oo ila allaahuda a god warfac god maa jaraa majraahu waxa jidkiisa ku socdoo asiga lahal ahoo kalene sidaad u goday u god wayaan waxaa meeshan laga hadlaya mas'ala haddii eh, maxaan ku iraahdaa kalaamkii ou taam yahay laakinahu gayru muujab waay laa ilaaha hadda laadaas naafiyo waay kalaamkii marka muujab ma aha waa gayru muujab oo salbi ah kow ila allaahu laa ilaaha markii la yiri meeshaas maxaa ku jira ismu laa khabarkeedana meeshuu ku qadaran yahay laa ilaaha bixaqin weeyaan macnaha dad badana waxay yidhaahdaan laa ilaaha mawjuud alculamaau almuxaqiquuna way diideen sidaas ilaah jira ma jiro ma aha ilaahyaal badan oo wax ilaahyaal lagu magacaabo kownka way ka buuxaan oo marka ilaah maa tacbuduuna ilaa asmaaan samaytumuuha kuwa la yiri baa jooga koonka wax aaliha lagu magacaabo yaa yaa koonka ka buuxa laakiin xaq ma ah kulligeed baatil waay marka macnaha dhabta ah waxaa waye laa xaqa laa raba bixaqin alla xaq e ma jiro ila allah marka haddii kalaamkii ou taam yahay ou muujab yahay kalaamki taam hadduu yahay hayru muujab uu yahay oo isimka ilaa laga bedela maa qablahu waa midii hadda aan soo sheegno labada weji ay ku banaanayd laakiin midan haddii uu adawaatu nafyiga laa uu yahay naafiya liljinsi haddii uu yahay kii labada weji ay ku banaanayd idaa kaana alkalaamu taaman gayra muujabin jaaza fi lmustathnaa wajhani laakiin haddii naafiga nafyiga hadduu laa uu yahay naafiya liljinsi maa bacda ilaa waxay laba weji ugu banaanayd hadda hal weji basaa ku banaan oo ibdaalki keli ah laa rabba bixaqin ila allaahu ila allaha lama dhihi karo tan waxaa weeyaan laaday gaar ugu tahay laadana waa baabka noogu xigoo noo imaan doono markaasuu ku yiri wansib idaa maa qudima almustathnaa taquulu hal ila alciraaqa maqnaa wansib kordhig idaa maa qudima almustathnaa mustathnihii oo bacda ilaa dhacay haddii lasoo hormariyo cala almustathnaa minhu laga soo hormariyo kordhig taquulu waxaad leedahay hal ila alciraaqa maqnaa hal hunaaka maqnan meel deeqsi a ah ma jirtaa ila ciraaq maahine yacni dhul oo qofka taga ku filan oo macnaha barwaaqa ah oo aan ciraaq ahayn ma jirtaa marka jawaabtii waxa weeyaan la sababtana waxa weeyaan eh, ciraaq waxay ahaan jirtay meelaha caalamka ugu barwaaqa badan walaa zaalat yani waxa weeyaan ayada iyo shaam iyo marka loo fiiriyo baqiyat اmanaatiq اmujaawira iyada wax ka nicmo badan ma laha marka fiiri hadirtan waxaa loo jeedaa kalaamkii horta hal ala yiri oo waxaa weyaan muujab ma ah mustathnihii la rabay hal hunaaka maqnan ila اciraaq saasay hadalka u ahay hal hunaaka maqnan ila اciraaq maadaama hal hunaaka maqnan kalaamkii uu taam yahay laakiin khayru muujab ou yahay ilaa wixii ka dambeeya laba wajiyaa ku banaanaan lahay laakiin maadaama mustathnii ou soo hormaray cala almustathnaa minhu oo maqnantii ou ka soo hormaray hal waji basaa ku banaan oo nasbada ah taasna waa masalo kale weeyaan wa in takun haddii aad tahay mustathniyan mid wax kusoo reebaya bimaa cadaa lafdiga cadaa hadaad adawaadnimo u isticmaashid aw maa khalaa hadaad wax ku soo reebtid aw xaashaana ku dare aw leysa aad wax ku soo reebtid fansib mustathnihii nasbi abadan weligaabo haddii aad isticmaashid khalaa iyo cadaa iyo xaashaa iyo leysa laa yakuununa ku dar yacni shantaas hadaad isticmaashid waxa weya yajibu nasbu mustathnaa calaa anahu mafcuulu ama khabaru laysa uu yahay waxaad leedahay taquulu waxaad leedahay jaa-uu waa yimaadeen maa cadaa muxamadan muxamed waxaan ka ahayn waa yimideen fiiri marka istithna waa yahay oo muxamedkii waxaa laga soo reebay dadkii yimid oo asiga ma imaanin jaa waa yimaadeen maa cadaa muxamadan muxamed waxaan ka ahayn dadkii waa yimaadeen marka mustathnihii waxa weeyaan eh, muxamadan tiwo waana la nasbiyey waxaa lagu nasbiyey calaa anahu mafcuul inuu yahay lama dhahayo muxamadan mustathna mansuub lama dhahayo wamaa khalaa camran jaa-u waa yimaadeen oo maa khalaa camran ninka camar waxaan ka ahayn waa yimaadeen camar uu ka maran yahay walaysa axmadan jaa-uu waa yimaadeen laysa axmed axmed uusan dadka yimid ku jirin marka isku soo aruuri oo waxa waaye laysa iyo laa yakuunu haddii wax lagu soo istihnoodo oo la yidhah jaa-uu laysa zaydan jaa-uu laysa muxamadan haddii la yidhaahdo isimkaas oo laysa io laa yakuunu ka dambeeyo weligiis wuxuu noqonaa mansuub calى anahu khabaru lilaysa aw laa yakuun waxa weeye min akhawaati kaanay wadan yihiin ayib istihnihi unbay macnihii ka yihiin laakiin icraab ahaan waxaa la icraaba khabaru laysa wa khabaru laa yakuunu intahayna haddii khalaa iyo cadaa iyo xaashaana isaga dare haddii saddexdaas wax lagu soo istithnoodo laba xaalay kala yihiin in ma laga hormariyo sida musanifka uu sheegay oo maa khalaa io maa cadaa io maa xaashaa muxamadan haddii la yidhaahdo waxa weeyaan kulligeed afcaal bay noqonaysaa khalaa iyo cadaa iyo xaashaa wixii ka dambeeyane mafcuulun bihiyaa lagu nasbinayaa macnihii unbay istina ka yihiin laakiin icraab ahaan magacaas ay leeyihiin haddii maa ay ka hormarin oo la yidhah jaa-uu khalaa muxamadan jaa-uu xaashaa muxamadan jaa-uu eh, eh, maxaan ku iraahdaa eh, cadaa iyo xaashaa iyo khalaa muxamadan haddii haddii saddexdaas lafdi maa aysan ka hormarin isimka ka dambeeyo laba xaalaa ku banaan in la nasbiyo ay afcaal ahaadaan iyo in simka ka dambeeya ayaga oo in la hoos dhigo oo la yidhah cadaa muxamadin in la yidhaahdo oy ayaga noqdaan xuruuf sida ilaa oo kale xaraf ay u ahayd marka khalaa iyo cadaa iyo xashaa mutaradida bayna alficliya wa bayna ish alxarfiya fain kaana maa bacdaha mansuuba fahiya afcaal wain kaana maa bacdaha majruuran fahiya xuruufu jarin waataan soo dhaafnay markaan xuruufu jari aan tirinayna xaashaa iyo cadaawa ay ku jireen ayib laakiin maa masdariya hadday ka hormarto yatacayan an takuuna hadihi afcaal hadihi adawaat afcaalan sababtana waxa weeyaan haddii maadi masdariya laga dhigo waa xaraf khalaa'i cadaain ficil laga dhiga waajib waay liannahu haddii ayaga aan maadi xaraf ka dhigno khalaa'i cadaana xaraf aan ka dhigno laba xaraf oo isdulgashay noqona xuruufna iskuma camal fashaa marka yatacayan sida mughaayara loogu sameeyo maadi inay noqoto eh, xaraf masdari ah kuwa ka dambeeyana ay noqdaan eh, maxaan ku irahda afcaal intaasna waxa weeyaan waa kuwii afcaasha ahay wa gayru in jiئta biha mustathniya jarat cala اlidaafati اlmustawliya wa gayru lafdigaas gayru ah in jiئta bihaa hadaad la timaadid mustathniyatan xaal ay tahay mid mustathniyatan xaal ay tahay mid wax soo reebayso jarat way hoos dhigtaa isimkii mustathnaha ahay calى idaafati idaafay ku hoos dhigtaa almustawliyati ee macnaha saraysay ama awooda badnayd waxaa lagu leeyahay hayru waxaadna isaga darsataa siwaa ku darsa iyo luqaadkeeda siwa iyo suwan iyo sawaaun waxaa la yihahdaa luqaadkeeda hayr iyo siwan haddii wax lagu soo istihnoodo isimka oo hayr ka dambeeya oo mustathnaha weligiis waa hoos dhigan yahay oo maxaa laleeyahay qaama alqowmu gayra zaydin zaydkii waa iska hoos dhigan yahay <clears throat> wa gayru gayru in jiئta bihaa hadalada timaadid mustathniyatan ama mustathniyan bihaa mid wax ku soo reebaya hadaa xaal aad tahay haddaad hayru la timaadid jarad way hoos dhigtaa isimkii mustathna ahay cala alidaafati idaafay ku hoos dhigtaa almustawliyati macnaha waa beytkaa lagu dhamaystiraa mustawliya bimacnaa waxa weeyaan wax awoodeeda wax ku qabsanaysa bimacnaa ana ana almudaafa ilayhi yakunu majruura biquwati اlmudaafi taa waa fahamna waa sahlan tahay laakiin ishkaaliyada fiiri waraauhaa gayru ra-deedine taxkumu fii icraabiha icraabteeda waxaad ku xukminaysaa mithla smi ilaa ilaa isimkiisa wax lamid a ah, xiina yustathnaa bihaa ilaa markii wax lagu soo reebi jiray marka khayru iyo siwan isimka ka dambeeya weligiis waa hoos dhigan yahay waa kalaam waadix jiddan weeyaan nuqdada keliya oo aan u baahannahay waxa weeyaan inaad ogaatid icraabtii oo isimka ilaa ou lahaan jiray axwaashii saddexda aheed waxaa loo soo rarayaa rada hayri hayru radeeda iyo siwa alifteeda oo kalaamkii hadduu taam yahay ou muujabna yahay ilaada waxa ka dambeeya maxaa lagu samayn jiray waa la kordhigi jiray markaan rada hayr waad kordhigaysaa waxaad leedahay jaaa alqowmu gayra sacdin meeshid ilaa sacdan aad dhihi lah sacdig waa iska hoos dhigan yahay laakiin icraabtii sacdiga ah keyrki usoo rar jaaa alqowmu ilaa jaaa alqowmu gayra sacdin kalaamki hadduu taam yahay laakiin hayru muujab uu yahay ilaada waxa ka dambeeye maxaa ku banaanay laba wejhi labadii weji oo ilaada wixii ka dambey ku banaanaan lahay rada kheyrkeeda ku gayra sacdin maa jaaa alqowmu gayru sacdin kalaamki haddii uu taam yahay haddii kalaamkii uusan taam ahayn ausan muujabna ahayn ilaada waxa ka dambeeye waxaa la ecraabi jiray waxa ka horeeya wuxuu u baahan yahay oo maxaa la dhihi jiray mathalan maa jaaa ilaa sacdun ma ahayno waxaad leedahay maa jaaa gayru sacdin ilan faacilnimo uu qaadana maa raaytu ilaa sacdan ma maa raaytu gayra sacdin maa marartu bigayri sacdin saasaa laleeyahay almuhim waxa waaye mustathnaha geyr iyo si lagu soo reebo asiga waa hoos dhigan yahay icraabtii isimka ilaa ou lahaan jirayne biaxwaalihi thalaatha yunqalu ilaa raai gayr wa ilaa alifi siwa intaas keli ah yaa waxaa la rabaa inaad istithnaha fahamtid istithnaha qawaacidiisa kitaab kastood u tagtid intaas ma dhaafsano marka craabti aanu laabano w kul ma اstathnaytahu min muujabi tama اlkalaamu cindahu falyunsabi alwaaw lاstinaaf kulu mubtada marfuucu bاlاbtidaa wcalaamatu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi kulu mudaaf ma ismu mawsuul bmacna اladii bmacna اladii mabniyu calى الsukuni fi maxali jari mudaafu ilayha اstathnay ficlu maadi mabniyu calى الsukun lاtisaalihi bdamiir rafci اmutaxariki wtaau damiir mutasil mabniyu calى اfatxi fi maxali rafci wاlhaau damiir mutasil mabniyu calى dami fi maxali nasbi mafcuul bih tadana mabniyu calى fatxi fi maxali rafci faacil waay wاljumlaة min alficli wاlfaacili istathnaytahu laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul wاlcaa'idu ilى اlmawsuul almafcuul fi istathnaytahu hadaasa u laabanayso min muujabi jaaru wmajruur mutacaliq bاstathnaytahu tama ficlu maadi mabniyu calى اfatxi alkalaamu faacil marfuuc bdama ظaahira wاljumlaة min alficli wاlfaacili tama alkalaamu fi maxali jarin صifaة lilmuujab ayib cinda darfu makan mansuub calaamatu nasbi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi cinda mudaaf wاlhaau mudaaf ilay mabniyu calى dami fi maxali jarin wdarfu mutacaliq btama falyunsab alfaau waaqacatu fi jawaabi اlcumuum liyunsab allaamu laamu اlamri yunsab ficlu mudaaricu majzuumu bilaami اlamri mabniyun calى الsukuun wahwa ficlu mabniyu lilmajhuul yunsab yunsib ma ah falyansib haddii la dheelaha musamay noqoleed falyunsab wa naa'ibu اlfaacili damiiru mustatiru jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilى اlmustathnaa wاljumlaة min alficli wa naaib اlfaacili falyunsab fi maxali rafci khabru mubtada kuli khabarkeedii waay taquulu ficlu wafaacilu jaaa alqowmu ficlu wafaacilu ilaa adaatu اstithnaa sacda mustathnaa mansuub calى اlاstithnaa wcalaamatu nasbi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi wqaama ficlu maadi mabniyu calى اfatxi wataau calaamatu taniih kusirat litakhalusi min iltiqaaءi saakinayn النسوة فاacل مرفوع وcلاaمة رفع ضم ظاaهرة إلا أdاة استثناء dعدا مستثنى منصوب على الاستثناء وcلاaمة نسبه فتحة ظاaهرة وإن يkن فيma سوى الإيجاaب فأwله الإبدال في الإعراب الواو الاستناف in xرف شhرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شhرط والثاني جوابه جزاؤه ykن فعل الشhرط مجزوم بn وcلاaمة جزمه السكون وهو min kاn ناaqصa tarfacu اsm wtansib اkhabr wsmu ykun damiir mustatiru yacuudu ilى اlkalaam wain yakun اlkalaamu fi ma siwa اliijaabi ayib fi xarfu jar ma ismu mawsuul bimacna aladii mabniun cala sukuuni fi maxali jarin siwaa darf mansuub wcalaamatu nasbi fatxatu muqadaratu cala alalifi litacaduri siwaa mudaafa liijaabi mudaafun ilayhi majruur wcalaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhirihi wadarfu mutacaliqu bificli maxduufin taqdiiruhu istaqara wajumlatu istaqara min alficli wاlfaacil mustatiri fiiha huwa laa maxala laha min alcraab liannaha silat lmawsuul oo maadi mawsuulka waljaaru walmajruuru fi ma mutacaliqu bkhabari maxduufin taqdiiruhu kaainan wain yakun ilkalaamu kaainan fi ma siwa liijaabi faawlihi kaainan khabaru yakun waay faawlihi alfaau waaqicatu fi jawaabi shardi aw lificlu amrin mabniyun calaa xadfi lyaa wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiru anta wاlhaau damiir mutasil mabniyu calى اlkasri fi maxali nasbi mafcuul bihi awl alibdaala mafcuul bihi thani mansuub calaamatu nasbihi fatxaة daahiraة fi aakhirihi fi اlcraabi jaaru wmajruur mutacaliq bawlihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili faawlihidaas fi maxali jasmin jawaabu shardi yakunha ficlu shardi a faawlihina jawaabteeda waa yakun isimkeedana kalaamu waa khabarkiisana fi ma waa taqulu ficlu wafaacilu ma naafiyaة alfkru mubtada marfuuc bاlاbtidaa ila adaatu اstithnaa mulgaat laa camala laha alkaramu khabru mubtada marfuuc wa calaamatu rafci dama daahira w hal alwaaw xarfu caطfi hal xarfu istifhaami maxalu mubtada marfuuc bاlاbtidaa wa calaamatu rafci damaة daahiraة fi aakhirihi maxalu mudaaf alamni mudaafu ilay majruur bkasra daahira ila adaatu istithnaa mulgaat laa camala laha alxaramu badlu min la alxaramu khabru mubtada marfuuc calaamatu rafci dama daahira wain taqul laa raba ila اllahu farfachu warfac ma jaraa majraahu alwaaw listinaaf in xarfu shardi jaazimu yajzimu ficlayn اlawl ficlu shardi wthani jawaabuhu jazaahu taqul ficlu shardi majzuumu bin wcalaamatu jasmihi الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta laa naafiyat liljinsi raba ismu la mabniyun cala اlfatx fi maxali nasbin rabadan waa noo imaa duntaa isimkeeda wuxuu kamid yahay mansuubaadki laakiin hadii uu haduusan mudaaf ahayn ama mushabah bilmudaaf uusan ahayn waxa waaya mabni bou noqonayaa almuhim tafaasiilkiisa baabka dambe u nooga imaan doonaa iska wad ayib laa raba raba ismu laa mabnuun cala lfatxi fi maxali nasbin wa khabaru laa maxduufun taqdiiruhu bixaqin ama xaqun laa raba xaqun ardayga mubtadee saasuu ku fahmay ogyahay ilaa adaatu istithnaa mulgaatu laa camala lahaa allaahu badalu min khabari maxaan ku iraahdaa min khabari la laa raba xaqun ma ahayno ila llaahuda waxay bedel ka tahay xaqaas marfuuca ilaa adaatu istithnaa mulgaatun laa camala lahaa bimacnaa ilaadi macno ahaan waa u joogtaa laakiin camal ahaan oo wax ay godatay ama ay kordhigatay ka maqan tahay wa ilaa nafyigaas oo min aqwa eh, adawaati nafyi oo laa raba xaqun la yiri waxa kasoo waxa rogay oo ithbaat u rogay ilaadi waay wixii anta nafayta aluluhiyata can kuli alaaliha wa athbatta dalika alxaq liilaahin waaxid wahwa allahu tabaaraka wa tacaala marka allahu badalu min khabari illah wa badalu marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhirihi wa jumlaة laa raba ila اllahu fi maxali nasbi maqulu taqul farfac alfaau waaqicatu fi jawaabi الshardi irfac ficil amr mabniyun calى الsukuun wاlfaacilu damiir mustatir taqdiiruhu anta wlhaau damiir mustatir wlhaau damiir mutasil mabniyun calى dami fi maxali nasbin wاljumlaة min alficli wاlfaacili farfachu fi maxali jasmi jawaabu shardi warfac alwaawu xarfu caطfin irfac ficil amrin wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiru anta maa jaraa majraahu ma ismu mawsuul bmacna aladii mabniyun cala sukuni fi maxali jarin la ma ismu mawsuul bmacna aladii mabniyun cala sukuni fi maxali nasbin mafcuulu bihi warfac ma jara jaraa ficlu maadin mabniyu calى fatxati muqadarati calى alif manaca min duhuriha atacaduru wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa yacuudu ilaa ma majraa darfu makaan mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu muqadaraة calى alif manaca min duhuriha atacaduru majraa mudaafu lhaa mudaafu ley mabniyu calى dami fi maxali jarin wاljumlaة min alficli wاlfaacili jara laa maxala laha min alicraab liannaha silaة اlmawsuul w jumlaة warfac macduufaة calى jumlati farfachu wansib alwaaw listinaaf insib ficil amr mabniun calى الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiru anta ida darfu الzamaan mabniyu calى الsukuuni fi maxali nasbi mutacaliq binsib maa zaa'ida qudima ficlu maadi mabniyu lilmajhuul whuwa mabniyu calى اfatxi almustathnaa naaib اlfaacili marfuucu calaamatu rafci damat muqadaraة calى اlأlif manca min duhuriha atacaduru wاljumlaة min alficli wa naaibi faacilihi qudima almustathnaa fi maxali jarin mudaafu ilayha taqulu ficlu wa faacilu hal xarfu istifhaami ila adaatu istithnaa alciraaqa mustathnaa mansuubu calaamatu nasbihi fatxaة daahiraة fi aakhirihi mغnى مbtdأ marfuuc calaamaة rafci dmaة mqadaraة calى اlأlf الmaxduufaةi lاltiqاءi saakinayn manca min duhuriha tacaduru wاlkhabru maxduufu taqdiiruhu hunaaka hal mغnى mawjuud hunaaka marka hunaadiya khabr laga dhiga waa darf oo bmacna اishaara qabo mabniyu calى الsukuni fi maxali maxaa laleeyahay wاdرف mتacaliq bkhabri maxduufi taqdiiruhu mawjuud hunaak sidaas weyaan w jumlaة hal hila اcraaqa mغnى fi maxali nasbi maqulu taqulu wain takun mustaثniya bma cadaa aw ma khlaa aw laysa fansib abada alwaaw lاstinaaf in xarfu shardi jaazimu yجzimu ficlayn اأwl ficlu shardi wthani jawaabuhu jazaaؤuhu takun ficlu shardi majzuum bin wcalaamaةu jasmihi الsukuun w hiy min kana naaqisa tarfacu ism wtansib اkhabr wasmu takun damiiru mustatiru wujuba taqdiru anta wain takun anta mustathniya khabaru takun mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi bima albaaءu xarfu jar maa cadaa ismu majruuru bilbaaءu calaamatu jari kasra muqadara calى اlأlif manaca min duhuuriha xarakat اlxikaaya bimaa cadaa oo iswadato aw maa khalaa aw laysa kulligeed waxa waaye xikaaya lafdi ahaana loogaga hadlaya maa khalaa saad u ciraabtay baad aw maa khalaa u ciraabisa aw xarfu caطfin maa khalaa macطuufu calى maa cadaa aw xarfu caطfin laysa macطuufu calى cadaa wاlmacطuufu calى اmajruuri majruur wa calaamatu jarihi kasraة mqadaraة calى aakhirihi manaca min duhuuriha ishtigaalu maxali bxarakat اxikaaya xikaaya waxa weeyaan isim shay oo macnaha ficil ahaa yaa sidii isimka loola dhaqmaa inay icraabti ka muuqatan waxaa u diidaya ficilka heykalkiisa in wax lagama bedelo lagama rabo sidii u ahaay baa loo soo qaadanaya xikaayada macnihiisaas fansib alfaa waaqicatu fi jawaabi shardi insib ficil amr mabniun cala sukuun wاlfaacilu damiiru mustatirun wujuba taqdiru anta wاljumlaة min alficli wاlfaacili fansib fi maxali jasmin jawaabu shardi abada darfu zamaan mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi taqulu ficlu wa faacil jaauu jaauu ficlu maadi mabniun cala dami litisaali biwaawi اljamaaca w waaw اljamaacati faacilu mabniyu calى الsukuuni ama damiir mutasil mabniyu calى الsukuuni fi maxali rafcin waa faacil wاlأlifu litafriiqi farqa bayna waawi اlmufradi wa waawi اljamci maa cadaa maa masdariya cadaa ficlu maadi mabniyu calى fatxati muqadaraةi calى اlأlifi manaca min duuriha tacaduru wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu yacuudu ilى اljaaءi almafhuumi min jaaءu muxamada mafcuul bih mansuub calaamaة nasbi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi waxaa la yihahdaa cadaa iyo xaashaa iyo khalaa waxay kamid yihiin meelaha faacilka walow ficil maadi ha ahaadeeno ficilka maadi wuxuu ahaa damiirkiisa hadduu faacil noqdo mustatir ah jawaasan in la yidhaahdo laakiin ayaga taasaa laga soo reebay marka waljumlatu min alficli wاlfaacili jaaءuu maa cadaa muxamada fi maxali nasbin maquulu taquulu wamaa khalaa camrana waa lcraab maa cadaa i lcraabta walaysa jaaءuu laysa saas wa jaaءuu ficil wafaacil laysa ficlu maadi mabniyu calى اfatxi wasmu laysa damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu yacuudu ilى اljaaءi almafhuumi min jaaءuu axmada khabaru laysa mansuubu calaamatu nasbi fatxaة ظaahiraة fi aakhiri wاlأlif lilطlaaq axmed maa laa yansarif wa alif axmedan ma jirto wغayru in jiئta bha mustaثniya jarat calى اliضaafaةi اlmustawliya alwaaw الاstinaaf gayru mubtada mabniyu calى dmi fi maxali rafci gayru ama gayru mubtada marfuucu bاlاbtidaa calaamatu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi craabay leedahay gayru mabni ma ah ayib gayru mudaaf ya wa gayru lafdigaas gayru a in jiئta biha in xarfu sharطi jaazimu yجzimu ficlayn اlawalu ficlu sharطi wاthaani jawaabuhu jazaؤuhu ji ficl maadi mabniyu calى sukun litisaali bdamiir rafci mutaxarik fi maxali jasmi ficlu sharطi wtaaw damiir mutasil mabniyu calى fatxi fi maxali rafci bha ba albaa xarfu jarha ism majruur bilba mabniyu calى sukuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur mutacaliq bmustathniya mustathniyatan in jita mustathniyatan xaalu min min haai bihaa hada ku jirto mansuuba w calaamatu nasbi fatxat daahiraة fi aakhiri inkastoy ku fiicneed wa gayru lafdigaas gayru ah in jita haddii aada la timaadid mustathniyan bihaa xaal aad tahay mid wax kusoo reebaya oo adiga lagula hadlo mustathniyan xaal ay noqoto damiirka oo jita tadeeda ku jiro oo faacilka in laga xaalo saasay ku fiican tahay laakiin min ajli shicri baa xaalkii waxaa loogaga dhigay mustathniyatan gayridii ama damiirka oo bihaado heyrka u laabanay jarat jara ficlu maadi mabniyu calى fatxi wataw calaamatu taaniih wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru hiya jarat gayridii wاljumlaة min alficli wاlfaacili jarat fi maxali rafci khabaru mubtada wa gayru gayridii in jiئta biha mustathniya jarat way hoos taasaa khabar u ah calى اlidaafati jaaru wamajruuru mutacaliq bjarat almustawliyati صifaة lilidaafa wa صifaة اlmajruuri majruur aw calaamatu jari kasraة ظaahiraة fi aakhirihi wa raauhaa alwaaw lilistinaaf raau mubtada marfuucu bاlاbtidaa wa calaamatu rafcihi damaة ظaahiraة fi aakhirihi raau mudaafha mudaafu ley mabniun calى sukuni fi maxali jarin taxkumu ficlu mudaaricu marfuucu litajarudihi can الnaasibi wاljaazimu calaamatu rafcihi damaة ظaahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiru anta waraauha taxkumu fii craabihaa fii xarfu jar craabi ismu majruuru bfi wcalaamatu jari kasra daahira craabi mudaafha mudaafu ley mabni cala sukuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur fi craabihaa mutacaliq btaxkumu wاljumlaة min alficli wاlfaacili taxkumu fii maxali rafcin khabaru mubtada raauhaa raadi mubtada wa taxkumu anta fii icraabiha waraabitu bayna bayna almubtada wa khabarihi jumladan waxa waaye damiirka oo icraabihaa ku jirto ayadaa radi u laabanayso mithla mafcuulu muطlaq mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi mithla mudaaf ismi mudaaf ismi mudaafu ilayhi majruur wcalaamatu jarihi kasraة ظaahiraة fi aakhirihi ismi mudaaf ilaa mudaafu ilayhi mabniyu calى الsukuni fi maxali jarin xiina darfu zamaan mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wاdarfu mutacaliq bma bacdahu yustathnى yustathnى ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuuli wa huwa marfuucu calaamatu rafcihi damat muqadaraة calى اlأlfi manca min duhuriha tacaduru xiina yustathnaa biha albaaw xarfu jar ha is majruuru bilba mabniin cala sukuuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruuru fi maxali rafci naaib اlfaacili wاljumlaة min alficli wa naaib اfaacil yustathnaa fi maxali jarin mudaafu ilayha xiinadiaa loo idaafay waxaataan soo sheegnay haddii faacil la gooyo ousan mafcuul meeshi joogin waxaa weeyaan jaar iyo majruur ama darf ama masdar baa booskiisa la keena faida nufika fi suuri nafkatu alaleeyah wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed waalihi wa saxbihi ajmaciin